meesha yimaado qaabkay iskaga ilaali jireen uga fogaa jireen wax shubha ku jirto can yuusuf ibni maahik yuusuf ibni maahig almakiyi qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aktubu mid u qora lifulaanin hebel nafaqata aymaanin agoon nafaqadood nin ayaa agoon mas-uul ka ahaa xooluu u hayey aniguna xisaabiyan u ahayo wixii uu siiyo xoolahoodii waxa ay faa'iideen xoolahoodaan u xisaabi jiray xoolahoodaan u xisaabi jiray kuntu waxaan ahaa aktubu mid u qora lifulaanin nafaqata aymaanin biilka iyo nafaqada agoonta agoontaasoo kaana ninku uu ahaa weliyahum mas-uulkooda isagaa mas-uul u ahaayo weli uu ahaayo hantidaas hayey marka way qaan gaareen markaas yidhahdeen nagu soo wareeji xoolaha yagii xoolihii ku wareeji fakhaaladuuhu waa ay qaldeen oo xisaabtii ay ku qaldeen bialfi dirhamin kun dirham xisaabtii inta ku qaldeen ayay kun dirhamo dheeraada ka qaateen waa uu ogaaday markii xisaabtii dib loo xisaabiyey waxaa caddaatay waa qaldeeno kun ay qaateen dheeraada waa lacag aad u weyn oo aysan lahayn ayay ka qaateen marka kun intaasaan kugu leenahay waa siiye waa siiye faadaaha amwaashii waa u gutay ilayhim agoontii faadaahaa amwaashii waa u gutay ilayhim agoontii faadragtu waxaan haleelay yidhi yuusuf ibnu maahika hadla faadragtu waxaan helay lahum xaala u agoontii u sugnaaday min maalihim maalkoodii mihleyhaa kunkii laba jibaarkeed agoonta maala u imaanaya usoo dhacaya laba jibaar maaluha haddana xisaabtii soo galay oo agoontu leedah oo kunkii meeshu ay ka qaateen laba kun ah markii maalkoodii aan haleeloon gacanta ku dhigay qaala yuusuf wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi aqbidulalfa kunkii ma kaaga jaraho ma kaaga qaadaa alladii kunkii dahabuu bihi ay kala tageen ninka adiga laba kun oo ay leeyihiin hadda ku jirta qasnadda kunna waa kuwii kaala tegey ma kaaga jaraa oo makaaga qaada kunkii aan idhi yidhi faadragtu waxaan haleelay lahum agoontii xaal u sugnaaday min maali maalkooda xaggooda milayahaa kunkii laba jibaarkeed qaala yuusuf wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi ninkii aqbidu makaaga qaadaa alalfa kunkii alladii kunkii dahabu bihi minka ay kala tageen qaala wuxuu idhi laa iiga qaadi maydi xadaanii abi aabbahaya iiga sheegay annahu aabbahay samica rasuul rasuulka ilaahay inuu maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay rasuulku addi lamaanata ammaanada u gudo ilaa man i'tamanaka qofkii kugu aaminay walaa takun ha khiyaanin man khaanaka qofkii ku khiyaanay diinku dhaqan uu ahaa saxaabada dhegaysi kaliya uma ahayn xarafkay maqlaan waa ku dhaqmaayeen ayagu hadday khiyaaneen oy xisaabtii iga hoos siiyeen oo kun ku qaateen tan hadda waa ammaano ay ii dhiibteen waxaana nabiga uu iiga sheegay aabbahay inuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam wixii lagugu aamino gudo qof ku khiyaanayna ha khiyaani kii adiga ku khiyaanay ha khiyaani hadde waa kii ku khiyaanay u fiirso iska daa qof aan ku khiyaanin kii ku khiyaanay ha isku khiyaanin addi lamaanata ammaanada u gudo ilaa man i'tamanaka qofkii kugu aaminay walaa taqun ha khiyaanin man khaanaka qofkii ku khiyaanay rawaahu abu daawuuda wariyey raqamka saddex kun shan boqol soddon iyo afar wasaxaxahu albaaniyu fii albaanina waa ku saxiixiyey lam yarda raalli kuma noqon haada rajulu ninkan an ya'khuda inuu qaato xaqahu xaqiisa min haada almaali maalkaas inuu xaqiisii ka jarto raalli kuma noqon ninkaasu lam yarda raadi kuma noqon haada rajulu ninkan an ya'kuda xaqahu xaqiisii inuu ka qaato min haada almaali cala rugmi iyadooy jirto min anna asxaabahu saaxiibadiis qad xaramuuhu inay ka hoojiyeen oo ka qadiyeen bacda xaqii xaqiisii gobol ka mid a ayadoo raggii maalkan iska lahaa xaqiisii qayb ka mida ay seejiyeen oo ka qaateen asaga naftiisu way ku raalli noqo weyday ammaano lagu dhiibay wax ka gooso ammaano lagu dhiibay wax ka gooso xaqaagay ka gooso naftiis waa diidda naftiis waa diidda calى arugmi ayadoo jirto min anna asxaabahu saaxiibadiis qad xaramuuhu ma shidna laba mafcuulay qaadan qad xaramuuhu ninkaas ayagoo ka manciyoo ka hoojiyey bacda xaqii xaqiisii gobol ka mid ah wa sababu sababka fii daalika qaadasho la'aantaas u sababta ah ana asxaabahu asaab saaxiibadiis anna asxaabahu saaxiibadiis kaanuu waxay ahaayeen qad i'tamanuuhu kuwa ku aaminay calaa amwaalihim maalyaalkooda maalyaalkooda kuwa ku aaminay ahaayeen fakariha wuxuu nabcaystay alkhiyaanato khiyaano waaddaa waana u gutay ilayhim saaxiibadiis amwaalahum maalyaalkoodii min kayri nuqsaanin ayadoon waxba ka dhimanayn wa fii haadihi اlqisati qisadaas bayaanun caddayn ayaa ku sugan caddayntaasoo raa'icun qurux badan likayfiyati tacaamuli salafi salafka qaabkay ula dhaqmi jireen maca axaadiidi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam maca axaadiidi rasuul rasuulka axaadiisiisa qaabkay ula dhaqmi jireen xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa axaadiista rasuulka saxaabada iyo salafka iyo taabiciyaalku markay maqlaan qaabkay ula dhaqmi jireen waxa weeyaan mas'alada markuu maqlo dhaqanuu ka dhigaa ma ahan wax iska layska dhegaysto xarafka uu maqlo waa ku dhaqma waana sidaas sida ilaahay raalli uga noqdo ilaahayna u ammaanay wa fii haadihi اlqisati qisadaas aan soo sheegnay bayaanun caddayn ayaa ku sugan raa'icun qurux badan caddayntaasoo likayfiyati tacaamuli salafi salafkiisuu banaa siday ula dhaqmi jireen ku sugan maca axaadiii rasuuli rasuulka axaadiistiisa sal اlahu calayh wasalam iyo wa sidqihim inay ka run sheegi jireen fii daalika ku dhaqmidda axaadiista nabiga waxa weeyaan iddicaa iyo sheegasho ma ahayn nabiga waa rumaysana nabiga waa addeeca oo aad waxa weeyaan kaad rabtana raacaydo xadiiska kaad rabtana khilaafaydo ma ahayn hawadooda iyo rabitaankooda inta ka tagaan ay nabiga raaci jireen sal اlahu calayh wasalam rabitaankooda inta ay nabiga raaci jireen iimaanka runtauna waa midkaas waxaa kale waa iska food jeri walow kaana haba ku sugnaado fiihi dhaqankaas idaacatun dayicid liakbari xadin nasiibka ugu weyn la dayaco nasiibkaasoo min xuduudi nafsi nafta nasiibyaalkeeda ka mid ah allatii nasiibyaalka tuxibuhaa naftu ay jecelshahay alaa baraarug wa huwa nasiibka naftu jecelshay almaal waa maal xadiidka way ku dhaqmayaan xataa haddii nasiib weyn oo ayaga naftooda ah uu ku lumaayo ma u fiirinayaan wax walba waxaa kala weyn xadiiska nabiga ku dhaqmidiisa sala allahu calay wasalam guul iyo gacno buuxa waxay u arkaan inay xadiiska nabiga ku dhaqmaan kasaaro iyo dhabarjabna waxay u arkaan inay nebi maxamed khilaafaan sala allahu calay wasalam walow kaana fiihi xadiidkaas haba ku sugnaato iyo ku dhaqmidaas idaacatun dayicid liakbari xadi nasiibka ugu weyn la dayaco nasiibkaasoo min xuduudi nafsi nafta nasiibyaalkeeda ka mid ah allatii nasiibyaalka tuxibuha naftu ay jeceshahay alaa baraarug wa huwa kaas naftu jeceshahay almaalu waa maal walow kaana almuslimuuna muslimiintu hadday ahaa lahaayeen alyowma maanta calaa haada alkhuluqi dhaqankaas kuwa ku sugan ee ammaanada sidaas u ilaaliya ee amwaasha iska hufo ka fogaada meel qalad yaru ka imaan karo walow kaana almuslimuuna muslimiintu hadday ahaa lahaayeen alyowma maanta calaa haada alkhuluqi dhaqankaas kuwa ku sugan oo min adaa'i lamaanati ammaanada in la guto ah dhaqanku wa xifdi اlxuquuqi xuquuqda in la ilaaliyo ah lakaana dhaqankaas wuxuu ka mid noqo lahaa min akbari cawnin kaalmaha ugu weyn oo lahu muslimiinta ugu kaalmeeya calaa hidaayati الnaasi dadka in la hanuuniyo ilaa diin اlislaami diinka islaamkana lagu soo hanuuniyo maxaa yeelay liana alkufaara gaalada yuxibuuna almaala maalka waa jecel yihiin xuban jacayl jacaylkaasoo junuuniyan waali loo nisbeeyey qaab waaliyahay maalka u jecel yihiin bal iskaba daaye laysa lahum uma sugnaan gaalada filxayaati nolosha dhexdeeda amalun wax ay hididiishadaan bacda jamcil maali maal in la aruuriyo ka gadaal hididiil ka dambeeyo gaala ku fakerta maleh liannahum gaaladu yaciishuuna waxay u nool yihiin libuduunihim caloolahooda inay wax ku shubaan wa furuujihim iyo farjiyaalkooda falow wajaduu hadday ka heli lahaayeen min mucaamalaati اlmuslimiin muslimiinta dhaqamadooda mila maa dhaqan wax la mid ah sabaqa soo hormaray dhaqankii soo hormaray oo kale oo aan xadiiska ku qaadanay hadday muslimiinta maanta gaala ku arki lahaayeen la ra'ayta waxaad arki laheed alcajabayaab fii dukhuulihim siday u soo gelayaan fii diin illahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo koox koox ah bal xataa ducafaa اimaan xataa kuwa ducafaa imaanka oo imaankoodu daciif yahay toosnaa lahaa oo min almuslimiina ka mida ah. wuxuu leeyahay shiiku hadday dhici lahayd maanta sidaas diinta runtaa haddii loogu dhaqmo oo muslimiintu maanta sheegashada afka un baarkiisa laga sheeganayo islaamka iska day lahaayeen afka baarkiisa ama xoogaa korka inuu oka qofku korka ka qurxoon yahay oo korka haddaad fiirido diina ka muuqdo maasha allah labaskiisa xoogaa waxaa is leedahay wana malaha diinaba ka muuqdaba ama un afkuba ka sheegaha ah, korkiisa xataa diin kama muuqdo qaar ka mid a ah haddii gaal talyaaniya iyo asaga laisgarab taajiye lama kala yaqaan tagarka xirto shaarubada taago oo surweelka dhexda dhuujiyo oo dhulka ku jiido aada noqon ma faransiisa ma soomaaliya qaarna xoogaa un dhaqankii islaamku korkiisa waa ka muuqda laakiin qalbigaa madow oo ebir eh. se uma jeedid hadday marka taas muslimiintu iska day lahaayeen oo ay diinka dhaqan qalbiga ka dhigi lahaayeen oo ay amaanada ilaali lahaayeen oo ay xuquuqda guda lahaayeen xaqiiqo waxa ah arintaas waxay noqon lahayd kaalmo weyn oo muslimka ugu kaalmeeya in gaaladu soo islaamto oo dadka ducafawlimaanka toosaan oo islaamka waxa weyn loo soo hiloobo taasay ahaa lahayn laakiin marka kii diinka sheeganayay ya kii diinka sheeganaya laftirkiisa uu waxa weeyaan dadkii qiyaam oo gaaladii qiyaam iska daa muslimkeed gaalkii laftigiisa kiyaano waxa weeyaan waa isbaaro diineed ayagaa muslimiintu marka isbaaro u dhiganaya ummadda maanta gaalkii soo islaami lahaa waxaa ka hortaagan waa muslimiintu ayagaa ka hortaagan fusaqadii soo hanuuni laheedna waxaa kuwa calaamadda diineed lahaa ka hortaagan oo sayigii islaamku ka muuqdo ninkii oo sayigii islaam ka muuqdo haybadii ka muuqato isleeda maasha alla war wax kan waa sunni maxdi ah qurux badana ah, sida nabiga ugu egyahay labiskiisa waxa weeya berri waxaa laleeyahy shirkadda isagaa dhacay ninaa igu yidhi waxa way ninaa khudbo ammaanaa noo akriyu yidhi maalin jumcaad ammaanadaa la gud ammaanadaa la ilaali waxa weeyaan khaa'in waa u dhammaatay maalinta qiyaama calana dabada looga xidhaa usbuucii gudihiisa uu labaatan iyo sideed milyan oo dollar dhacay hadde ka war bar ninkaas fiiri ninkaas iska daa xoolaha uu dhacay inmisu diinta u geystay inmisu qofki waa ninkii khudbada akhraya de mimbarka taagnaay ogow waa khadiib dadka wadiye ah, waa khadiib dadka wadiye dadku wadiya markaas waxa weya ammaanada ammaanada allah ilaa wuxuu rabaa inuu dad dhaco oo la yidhaahdo ammaano ninkan ka hadlaya isagaa roman bal wax loo dhibay ile intuuba rabaa ile soo ma jeedid marka qofkaas waxa uu qaatay ka sokow dhibaato imisuu diinka u geysanaya ah, waa isbaaro diineed laakiin maanta hadda muslimiinta joogaa marka hore ma ka fakeraan dadku ha hanuun mise waxay ka fakeraan adugu horta waxel dad anigu shaqo kuma lihi taasa isweydiin ilaa nabi moxamed salى اllahu calيه wasalam ilah wuxuu leeyay lacalaka baaqicu nafsaka alla yakuunu muminiin nabiga subanow waxaad dhici karta naftaada inaad halaagto naftu kow kaa tira murugo daraaddeed kaliya dadku inay xaqa qaada diideen hadaad aragto dadkiioo xaqa qaada diiday oo iimaankii qaada diiday waxaad qarka u saaran tahay naftu inay kaa dhacdo muruge marka iska yaree welwelka naftaada ha goyn dadkan ilaahay baa qulubtooda xukumeen nabiga heerkaasuu joog soo uma jeeda qofka muuminkana waa inuu nabi maxamed ku daydaa sala allahu alay wasalam marka fakerkeena iyo welwelka iyo miyuu yahay war dadku ha hanuuneen dadku ha hanuunen hadduu yahay oo dariiqii nabiga ee fahamkiisa ay tahay kow dadku hadal kaliya ku hanuuni maayaan waxaa ugu horeeyo dadku ku hanuunaya waa ficil soo uma jeeda ee khaa'in la yaqaan waxa weeyaan qofna isaga khayr ka soo doonin mogta qofka aad isleedahay waa kaa roon yaha lagu dayda laakiin qof aad og tahay inuu khaaiyo wanaag looma soo doon xaggiisa ma garat maalin wadni shiikaa wuxuu leeya waxa ii yimid nin leh ma ii jeedaa u yihi korkayga holca ka baxayo ma ii jeedaa markaasaan yidhi qof caadi had ilata aniga dab kaa baxaayana ma arko aniga hadda waa gubanaya yidhi ad ii jeeda korkayga dhan holaca ka baxayo kulligay waa gubana war waa dab kaama muuqdo wallahi waa holcaaya maxaa dhacay musiibada ku haysata xayta injiola ahaan ayu qolooyinka injiogan ahayu heedaha la macaamila markaase waxaana leeyahay ayuu yidhi waxaa lagaa rabaa dumar uur leh oo hal sentimitir cududoodu ka yar tahay soo raadi meel meeshaanay joogaan waxbaad maba la arku yidhi meel aad ku arkaydo wax hal sentimitir ka yarta cududdu oo uurna leh meel aad ka keento ma leh wax un beenbeenaha la sawiraho markaasaan len meeshaana ku dhammaadeen xoogaa ayaa naloo soo dhiiba laleeyahay soo sii xoogaagaas markaad intaas siidana adugu intaanaad leedahay shayaadiintan gaalada waa ogyihin qofkaan inuu khaain i markaasaan dhowr intaba la sasawiro wuxuu yidhi aan xagga iskaga shurta lacagta xoogaa la sawira xooga agga iskaga iska shurta markaas si waa waa geeyey markaasuu yidhahda yhi kolleyba tuugaata waa ku ognahay toban kun noo reebay inta kala qaado afartan kun ay gula heshiiyeen imankaa soddon ay siiyeen batuga taa kolleybe eh, soddonkaas qaado waaya markaas yidhahda soo raadi ilmo oo cududdu nus centimiter ka yar tahay baba waa meeshaanay joogaan waa dhammaadeen markaasuu xoogaan ka soo qaada wy wuxuu yidhi wixii marka waa cunnay islaamihian dahab ugu gadnay guryahan ka baxshay caruurtiian jaamacada ku geeyey wuxuu yidhi madaxa iyo majaha waa holcaaw hadde adduunka anoo joogaa ilaahay cadaabayo kulligey waa gubana war dabka ama moodo wallahi waa gubanay daba igu shidan hadde aduu uma jeedid marka meelaan naarta uga baxaan rabaa ule ka war marka gaalkii yiqiino sidaan lacagtan usoo dhiibay ninkaas islaamnimo ma uga soo dayaa ma isleeyahay ninkaan wanaag badana alla ilan diinku hayaa diin fiicana ma isleeyahy kalla uma kalla walaysan dhacayn marka inta uu khiyaanayo waxaa ka dembi badan isbaarada uu islaamka u dhiganayo waa laba dembi u fiirso waa laba dembi marka qowlka ma aha waxa dadka kayrka loogu yeeraa kaliya ee waa in dhaan dhaqankana qofkana diinkiisa lama bartaa laidaa lala macaamulo sidiisaba cumar ibn khadaab saasuu dhii jir qofka diin inuu leeyahay waxaa la ogaadaa markuu adduunyo dhex galo markaas hadduu qof warca ah oo dhowrsan noqdo waa qof diintu dhab karta laakiin hadduu masaajidka iskaga boybooyo hadhowna waxa weeyaan uu cantoobsado waxa weeyaan hadde hawadiisa wax waafaqsan waay ah, meesha qofka uu tadayunkiisa iyo diintiisa iimaankiisa adeegiisa iyo dacfigiisa uu ku kala baxa waa agga maalka eh, iyo xagga siyaasadda markuu galo labadaas u kala miirmaa soo ma jeedin walow kaana almuslimuuna muslimiintu hadday ahaa lahaayeen alyowma maanta calaa haada alkhuluqi dhaqankaas kuwa ku sugan dhaqankaasoo min adaa'i alamaanati ammaanada gudashadeeda ah wa xifdi اlxuquuqi xuquuqda la ilaalinteeda ah qofka la tixgeliyo xaqiisa la ilaaliyo kaana dhaqankaasa wuxuu ka mid noqo lahaa min akbari cawnin kaalmaha ugu weyn oo lahu muslimiinta ugu kaalmeeya calaa hidaayati الnaasi dadka la hanuunintooda ilaa diinilislaami diinka islaamka lagu hanuuniyo lianna alkufaara gaalada yuxibuuna almaala maalka waa jecel yihiin xuban jacayl jacaylkoo junuuniya waali loo nisbay qaab waali maalka u jecel yihiin bal iskaba daaya laysa lahum gaala uma sugnaan filxayaati nolosha dhexdeeda amalu wax ay hididiishadaan bacda jamcilmaali maalka la aruntiisa ka gadaal meel ka dambayda ma leh liannahum gaaladu yaciishuuna waxay u nool yihiin libuduunihim caloolahooda wa furuujihim farjiyaalkooda iyo waxay ku tuma lahaayeen falow wajaduu hadday ka heli lahaayeen oo ka ogaa lahaayeen min mucaamalaati lmuslimiin muslimiinta dhaqamadooda midla maa dhaqan wax la mid ah sabaqa noo soo hormaray dhaqankaasoo kale hadday ku arki lahaayeen la ra'ayta waxaad arki lahayd alcajabayaat fii dukhuulihim soo gelidooda fii diinilaahi diinka lay soo gelayaan afwaajan koox koox layihiin bal xataa ducafaa'il iimaan kuwaad iimaankoodu ka yahay oo min almuslimiina ka mid aha toosi lahaa maxaa yeelay fa inna amhaala haaulaa kuwaas oo ducafaa'u iimaanka ama gaaladaa kuwa la jamiican dhammaan xaalayihiin sariicu ta'ahuri saamoobidoodu waa kuway degdeg tahay bilmucaamalaati ay ku saamoobaan mucaamalaadka almaaliyati maalka loo nisbeeyey mucaamalaadka almaaliyati maalka loo nisbeeyey mucaamalaadka annasihati ee khiyaanada ka fog eb ayay waxa weyn dadkaas dunyuhu ka buuxo qofka hadday arkaan shilin oo shaki ku jira inuusan mari karin qofkaas way raaciyaan way ku qancayaan way jeclaanayaan waxay dareemayaan qof weyn inuu yahay ah, oo mabda wanaagsan xambaarsan mabda wanaagsan qof xambaarsan inuu yahay dareemayen markaas mabda wanaagsan qof xambaarsan markaasuu yidhi faina amhaala haaulaa'i kuwaas gaalada iyo ducafaa ulimaanka jamiican dhammaan xaalayyihiin sariicu taahuri saamoobiddoodu waa miday waa kuway deg deg badan tahay sariicu taasuri saamoobiddoodu waa kuway deg deg badan tahay bilmucaamalaati mucaamalaadkay ku saamoobaan mucaamalaadka almaaliyati maalka loo nisbeeyey mucaamalaadka annasiyahati khiyaanada ka fog walidaalika sidaas daraaddeed kaana kufaaru qurayshin waxay ahaayeen calaa kufrihim maca kufrihim ayadoo gaalnimadoodu ay jirto wa cutuwihim iyo madax adeygooda wastikbaarihim isla weynankooda yadacuuna kuwa dhigta ammaanaatihim ammaanooyinkooda cinda nebiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calay wasalam kufaartii quraysheed nabiga sidii la ogaa sal اlahu alay slm uga soo horjeetay ammaanada isaga u dhiiba jiray hadde ka warrama ah. ayagoo kafara ah nabiga la dagaashan waxay og yihiin inaysan dhici karin inuu qiyaamo markuu maka jooga isagay ammaanada u dhiiba jiray ay dhihi jireen maxamed waa la hubaa inuusan khiyaana noogu dhiiba dadkan kale kan garabkiisa taaganoo gaalka kale wuxuu le waa khiyaana ah. kuma aaminayo maalkiisa nabiga u dhiiba jireen sal اlahu alay waslm nabigu markuu hijroonayay cararayay ee maka ay ka bixiyeen gaaladu ammaanooyinkoodii uhay hadduu inta qaado u gey maaga waa dilaya waaba raadina boqol halaadaan siinayna yihahda ninkiina tuus aan dilnin saas iyagoo u raadinaya cali bn abi taalib u yidhi cali har ammaanooyinkan hebel intaanu leeya si hebelna intaanu leeya si hebelna intaanu leeya si saddex habeen saddex maalin ammaanada ku dhammee kadib soo carar adugu kaasoo carar haddee ka warran waa gaalka maka kacayrina Ah. ma dhihin ayagaaba cadow i cayrina haddana safar dheera isuga wax uu ku safrana ma haysan ayagaa i cayriyanye xooloodan ku safra marka ayaga ila sabab u noqday cayradi hadda ma dhihina ka war ah. maxaa yeeley wuxuu rabaa dadkan ma ahan cadaawad kale kalama dhaxaydo kufriga iyo naartuu la nacaya wuxuu rabaa wanaagiisa inay soo raacaan aduu ninkii khiyaano maalkaagii dhacay miyaad raace maya soo ma jeedid dhibka isaga ku dhacaya ma fiirinayo naftiisa dheefteeda ma fiirinayo kaliya wuxuu fiirinayaa wanaag ummadda inay uga daydaan bis ah. markaasuu cali bin abi daalib oo dhan hijradii uu isaga raacila wuxuu uga reebay inuu ammaanada bixiyo oo uu yidhi saddex maalin kadib soo bax inta ammaanada bixiyo waa gaalka nabiga dilaya sala allahu alay wasalam ah, ka waran qof kale ah, ka waran haddaad inta waxa weeyaan meeshan ka cararto oo iska dhiibto reer yurub aad tiraada qahootiyana balaaya igu dhacday aabbana waa la dila carruurtii islaantii waa la laayay marka aniga miskiinan ahayo markaa xagga tagto aad tiraa tukaamadooda gaalo weeye xad siduu qaybta dambe casharka dambe ku keeni doono soo ma jeedi waxaas marka camera ku xihan tukaankii hadhow waa soo baxay gabar indha shareeranoo xadayda war harayda tukaankii oo u soo diray shaydaan mid ah oo uu yidhi waa qaniime noo soo qaad baalka ku sida haye diin ma looga daya dadkaas ah. waa cadowga ugu daran oo diinta cambaaraynaya waa kuwaas ah. waar saad ku qaadata shala sodig adoo booya halkan ka soo galoo lahaa qaxootiyaan hay balaaya igu dhacdayo halay magan geliyo maya gaalo cadowa waaye waa la qaniimo waaye fay waaye fay iska guro ah. i kuwii dilayaana nabigu u geynaya sala allah alay xoolahooda soo ma jeedi qaniimo ma waxaa la yidhaha tuugo waxaa la yidhi diinta islaamku weligeed khiyaano ma banayn gaalka inta la dilo xoolihiisa laga qaato ma banayda diintu dagaal idinka dhexeeyo qaniimaa la yidhaha laakiin khiyaano weligeed diinta islaamku ma banayn meel diintu ku banayda khiyaano ma jirto waa dhaqan shaydaan wey islaamkuna shaydaannimo dadka uguma yeero soo uma jeedo iyo been allah mustacaan walidaalika sidaas daraaddeeda kaana kufaaru qurayshin waxay ahaayeen calaa kufrihim gaalnimadoodu iyadoy jirto wa cutuwihim madax adeygooda wa istikbaarihim isla weynankooda intaas iyadoy jirto yadacuuna waa dhigi jireen ammaanaatim ammaanooyinkooda cinda nebiyi nabiga agtiisa sala allahu calayh wasalam maxay u dhigayaan limaa shay dartiisay u dhigayaan carafuu ay ka garteen min khuluqii nabiga dhaqankiisa dhaqanka alcadiimi weynanka badan walamaa akhrajahu nabiga markay bixiyeen alkufaaru gaalada min beladihi magaaladiisi markay ka bixiyeenoo maka ka cayriyeen walamaa akhrajahu nabiga markay bixiyeen alkufaaru gaaladii min beladihi magaaladiisi ay ka bixiyeen lam tadib raalli kuma noqon nafsuu nabiga nafsadiisa sala allahu calayhi wasalam bibaqaa'i amwaalihim gaalada maalyaalkooda inuu baaqi ku noqdo cindahu nabiga agtiisa nabiga agtiisa in ammaanadoodii talluu qaato marna kuma qancin raallina kuma noqon walam yakun mana ahayn nabigu qaadiran mid awooda calaa an yarudda maalyaalka inuu u celiyo ilayhim ayaga munaawalatan u dhiibid inta qaadana faraha kama saar kara waaba raadinaya madaxiisayba boqol halaad saareen markaas soo ma jeedid ayagoo boqol halaad madaxiisa saaray gaalana ah naftiisu raalli kuma noqon xataa meesha inay iska taalo amwaashooda iska da inu asagu qaato xataa inuu meesha inta iska dhiga ka tago ma yeeli naftiisii kuma qancin walam yakun mana ahayn nabigu qaadiran mid awooda calaa an yarudda maalyaalka inuu u celiyo ilayhim gaalada munaawalatan u dhiibid khashyata cabsi uu ka cabsanaa min an yaqtuluuhu inay dilaan yowma maalin an kaanuu ay ahaayeen yadlubuuna kuwa raadinaa damahu dhiiggiisa oo maalinkaas waa maalinkaay dhiiggiisa raadinayaan yowma an kaana maalinkay ahaayeen yadlubuuna kuwa raadinaa damahu dhiiggiisa faاntadaba caliyan nabigu caliyu ugu yeeray weye intadaba dacaahu wa kallafahu fantadaba caliyan caliyuu nabigu ugu yeelay radia allahu canhu lidaalika camalkaas oo ah ammaanooyinka inuu celiyo ammaanooyinka inuu dadka u geeyo fantadaba caliyan caliyuu ugu yeeray radia allahu canhu lidaalika liraddi اlamaanaat ammaanooyinka celintooda rawa bayhaqiyu bayhaqiya ku wariyey fi sunani اlkubraa juska lixaad safxada laba boqol sideetan iyo sagaal fii hijrati nebiyi nabiga hijradiisii salى اllahu calayh wasalam can cabdiraxmaan ibni quwaym cabdiرحmaan iبن quwaym wuxuu ka wariyey iبnu saacida qaala inuu yidhi xadaثanii waxa ii sheegeen rijaalu rag rijaalu qowmi tolkay raggiisii raggaasoo min aصxaabi rasuulilah rasuulka ilaahay salى الlahu عalيه waslm asxaabtiisii ka mida fadakara اxadيiث xadiiku waa dheeraaye qaybu ka soo qaatay fadakara اxadiiثa xadiiskuu sheegay fii khuruuji nebiyi nabiga bixidiisii salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu quwaym fiihi xadiidka dhexdiisa wuxuu ka yidhi faharaja rasuululah rasuulka ilaahay waa baxay sal اlahu calayh wasalam wa aqaama wuxuu ku nageeyey oo uu yidhi joog caliya bna abi aalib caliga in abi aalib ahaa radia allahu canhu alaaa layaalin saddex habeen iyo wa ayaamaha maalmaheeda saddex habeen iyo maalmaheeda waa inaad joogtaa uu ku yidhi alaaa layaalin weeye oo laamtu waa hoos dhigan tahay wa iyaduna waa hoos saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu nabigu yidhi ku nagow oo ku sugnow mako xataa addaa si uu uga gudo can rasuulilaahi rasuulka ilaahay sal allahu calayhi wasalam alwadaa'ica ammaanooyinka si uu ammaanooyinkii rasuulka u celiyo oo dadka ilaah ugu geeyo allatii ammaanooyinkii kaanad ku sugneed cindahu nebiga agtiisa linnaasi dadka xaalay u sugnaatay ammaanooyinkaas xataa idaa faraqa markuu ka soo jeestay cali minhaa ammaanooyinkii laxiqa waa ka daba tegay rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm markaas kadib uu hijrooday oo uu rasuulka ilaahay ka daba tegay salى اlahu alيه wasalam wاlxadiiثu xadiidka xasanahu xasan ayuu ka dhigay alalbaniyu fii irwaaءi اlhaliil raqamka kun iyo شhan boqol afartan iyo lix faqad facala rasuul الlah rasuulka ilaahay wuxuu sameeyey salى اllahu عalayh wasalam haada arinkaas qad facala waa sameeyey haadaa arinkaas rasuululahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam maca qowmin qolo la jirkood qoomkoo kufaarin gaalo ah bal haaulaa'i اlkufaar bal gaalada uu sidaas u samaynaa hum ladiina waa kuwii akhrajuuhu nabiga ka bixiyey min beledihi magaaladiisii waa gaaladii beledkiisa ka cayriyey khayri beledin beledkaasoo ah magaalo kan ugu qayr badan waa maka magaalo kan ugu qayr badan oo waaadowhu nabiga dhibay oo waaadoohu nabiga dhibay ashadda maa yu'daa nebiyu nabi inta la dhibo kan ugu adeeg badan min qowmin qowmkiisa xaggiisa laga dhibo inta nabi la dhibo oo tolkiis dhibaan kii ugu darnaayay dhibeen oo waaadowhu nabiga dhibay ashadda maa yu'daa nebiyun nabi inta la dhibo kan ugu adeeg badan min qowmihi tolkiis xaggiisa laga dhibo wa huwa nabiguna khayru nebiyin nabi kan khayr badan ayuu ahaa kharaja waa baxay nabigu walxaal hum gaaladu yuriiduuna ay doonayaan xabsaw inay xabisaan ow qatlow la dilidiis walxaalu nabigu baxay hum gaaladu yuriiduuna ay doonayaan xabsaw nabiga la xidhidiisa ow qatlow la dilidiisa ow dardahu la cayrintiisa min beladihi magaaladiisa laga cayriyo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi caza wajal qaala allahu ilah wuxuu yidhi caza allaa haaliba wajalla allaa weyn wadkur nabiga suubano ummadaada u sheeg id waqti yamkuru bika ay ku hagarsanayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay markay makriga kuu samaynayeen id waqti yamkuru bika ay ku hagarsanayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay liyuhbituuka si ay kuu sugaan oo kuu xabisaan ow yaqtuluuka si ay kuu dilaan ow yukhrijuuka si ay kuu bixiyaan oo kuu masaafiriyaan wayamkuruuna gaaladu way hagarsanayaan diinka iyo dadkiisa llah allah ayagana hagarsana wallaahu allah khayruulmaakiriina inta waxagarsada waa midka uu khayr badan oo tiisa unbaa soconaydo meel marayda maca haadaa intaas iyadoo jirto kullihii dhammaantiis oo dil iyo xabsi iyo musaafiriin loo diyaariyey falam yufakir kuma fekerin rasuulullah rasuulka ilaahay sala اllahu calayhi wasalam fii xirmaanihim inuu ka hoojiyo min ammaanaatihim ammaanooyinkooda inuu ka hoojiyo oo uu ka haysto marna kuma fekerin maca haada intaasoo dhiba kullihii dhammaantiis falam yufakir kuma fekerin rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam fii xirmaanihim gaalada in laga hojiyo laga qadiyo min ammaanaatihim ammaanooyinkoodii walaa qaala ma dhihin axtafidu waa haysana minhaa ammaanada biqadri maa shay qadarkiis ataballaqu bihi aan ku meel maro ataballaqu bihi aan ku gaaro adariiqa waddada ayagaa i cayriya xoolo kale ma hayee ammaanadoodan saxay ka dhiganaan ku wadada ku mara xataa intaas ma dhig ammaanadooda ah, aan wadada ku mara iyaga i ah, ma ma tawiilsan ah, diinka sida naftu rabto looma fasirto ee waxa weeyaan mar walba waxaa guul iyo gacno buuxa loo fahmaa inaad ilaah raalli garaydo in ilaahay ku jeclaado inaad sharciga waafaqdo in lafahaagu badbaadaan aa laga hormarya inaad xoolo hesho taasaa guulah taasaa guul ah marka hal mar kuma fkerin falam yufakir kuma fkerin rasuul lahi salى الlahu عalيه wasaلam fii xirmaanihim gaalada in laga hoojiyo min amaanaatihim walaa qaala ma dhihin axtafidu waan xifdisanaa waa haysanaa minhaa ammaanooyinka biqadri ma shay qadarkiis atabalaqu bihi aan ku gaaro adariiqa wadada liannahum gaaladu hum اlmutasabbibuuna waa kuwa sababta u noqday fii ikhraaji la bixintayda min beledii magaaladayda ayga bixiyeen ma usan dhihin maca xaajatihi ayadoo jirto nabiga baahidiisa sal اlahu calayh wasalam baahida almaasati oo adkeed ilal maali maalna ugu baahna waliba baahi adag ayaa weliba waqtigaas jirtay liannahu nabiga durida waa laga cayriyey min albeledi magaaladii alamiini aaminka aheed waa maka لأnنahu nabiga durida waa laga cayriyey min اbeldi magaaladii alamiini aaminka aheed wاlxaal ayaa laga cayriyey huwa nabigu laa ymliku uusan milkin oo usan haysan maa yusaafiru bihi wuxuu ku safro walowlaa an anfaqa inuu nafaqeeyey haddaysan jiri lahayn calayhi nabiga abubakrin radia allaahu canhu ma kaana nabigu ma ahaadeen yajidu mid helaa markaban daabad daabadaasoo yarkabuhu uu koro abubakara daabadii iyo gaday oo waxa weeyaan saadka iyo sahayda baxshay haddaan sitaa sujin lahayn shilma ku safro mayse asagoo saasa ammaanadii gaaladii cadowgii cayrinayay ma qaadan ma qaadan walowlaa an anfaqahu inuu nafaqeeyey haddaysan jiri lahayn calayhi nabiga abubakrin radia allahu canhu ma kana nabigu ma ahaadin yajidu mid hela markaban gaadiib yarkabhu uu koro walaa raaxilatan daabad ma uusan u heleen lizamaalatihi alaabtiisa iyo qalabka uu wato uu saarto lizamaalad zamaalada daabadana waa la yidhaha qalabka aad wadatana waa la yidhahdaa waxa weya liadawaatihi macnaha amase liadawaatihi qalabka uu wato iyo wamaa kaana macahu sida buraashada biyaha iyo waxaas wax uu ku qaato ma uusan helin maca daalika intaas iyaday jirto lam yajid ma helin nabigu buddan ka deeqtoonaasho iyo ka maarmin calayhi الsalaaةu wasalaam min an yarudda ilayhim inuu u celiyo ammaanaatihim ammaanooyinka in loo celiyo ammaanadooda laga maarmaan u yidhi xaaladdu si kasta ahaa hay hay cayriyeen hay masaafiriyeen sahay aan waayo laakiin ma dhacaydo ammaanadooda inaad haysto taas horta marna ma dhacaydo lagama maarmo taas waa in la celiyaa maca daalika intaasoo dhiba iyadoo jirto lam yajid ma uusan helin buddan deeq toonaansho iyo ka uma helin calayhi الsalaatu wasalaam min an yarudda ilayhim inuu u celiyo ammaanaatihim mumtailan xaal uu fartoomayo alkhuluqa dhaqankii dhaqankii asagoo fartoomaya dhaqanka alkariima wanaagga badan alladii dhaqanka nasa calayhi uu u caddeeyey rabbuhu nabiga rabbigiis caza allaa haaliba wajalla allaa weyn biqowlihi qowlkiisu ilaahay ku caddeeyey waxa weeyaan dhaqanka wanaagsan oo ammaanada ku saabsan ilaah mu'miniinta jannada gala markuu tilmaamaya wuxuu yidhi waladiina mu'miniintiyaa liibaanay hum ayagu liammaanaatim ammaanooyinkooda iyo wacahdin ballankooda raacuuna ilaaliya marka taas waa inuu dhaqan geliya aayad kasta waa in qofku dhaqan geliya xadiidka waa inuu dhaqan geliya tilaabtu qaadaayaba waa inuu yidhahdo aniga horta tilaabtan yaa aayaddaa ka hadlayda xadiidkaa ka hadlaya maahane aniga naftayda waxay u baahan tahay maya haddaad u fakerto waa halaagsanta kaana nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam saaxiba ammaanatin ammaano mid u saaxiiba bixaqin dhabnimo dhab waxaa nabigu inuu saaxiibulamaano ahaa waqad addaaha ammaanadii wuxuu u gutay ilaa caduwihi cadowgiisii wallahu subxaana wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed